xadiidka ku yimid kulla leylatin habeen kasta inuu soo degayo ilaa asamaa'i samadii xaggeeda inuu usoo degayo addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka arrinkaa khabarka iyo xadiiska ku soo aroorayay khabarun waa xadiis muttafaqun oo laysku waafaqay calaa sixatihi saxiixnimadiisa laysku waafaqay wey xadiis sixadiisa laysku waafaqsan yahay mukharajun xadiidkaasoo la bixiyey fi saxiixayni saxiixaynka dhexdooda lagu soo bixiyey waxaa lagu soo saaray saxiixaynka يعني وحويا بخاري ومسلم أيا صوصاري من طريق مالك بن أنس أيا كصوصارين عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة يعني وحويا من طريق مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله الزهري بن شهاب تابعي يربوها can ilaqar salmaan alaqar baa laydhaha abu cabdillahi almadani yani waxau isaguna waa taabici wey ayb can ilaqar wa abi salamata abu salamata bni cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri isagana waa taabici can abi hurayrata ayay labadaasiba ka warinayaan aqar iyo abu salama labaduba abu hurayra ka warinayaan ariiqaasi marka waa ariiqa labadoodu bukhaari iyo muslim ay ku wariyeen وصحيحا كيمد قال وحوري إمامك أخبرنا أخبرنا ذا مركو وحسك لمؤلفك أخبرنا وحا نور بن أبو علي بن نور رمي الزاهر بن أحمدها ومحدث مقرئة قال وحوري حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال وحوري حدثنا أبو مصعب ومصعب أحمد بن أبي بكر بن الواثقة قال وحوري حدثنا مالك حاء wuxuu yihi xadaanaa malik xaa wuxuu keeni rabaa sheekhu mar hadduu inoo sheegay saxiixaynku bukhaari iyo muslim in ay dariiqaas ku wariyeen xadiidka dariiqu malik can الzuhriy can اlaqar wa abi salama can abi hurayra dariiqaas isagu asaaniiddiisa ka mu'alif ahaan asaaniidda uu maalik ku gaadho ayuu inoo sheegay ilaan waxa weeyaan horey baynu u sheegnay mu'alifku axaadiista inta badan can dariiqihi sanadkiisa khaaska abuu ah ku warinaya sanadkiisa khaaskaasuu u wada xadiidka marka waa inuu eh, ama eh, saxiixaynka ay meel iskaga soo dhacaan ama maalan asxaabu sunanka meel iskaga soo dhacaan ama sanad mustaqilaba uu xadiis ku wariyay waa sidaas wey macnaha ayib asaaniiddiisii uu marka inoo sheegayaa xadiidka uu ku wariyey wuxuu yidhi akhbaranaa abu caliyin zaahir bnu axmed qala wuxu uhi xadaanaa abu isxaaq ibraahim ibnu cabdisamad qal wuxu uhi xadaana abu muscab axmed ibn abi bakrin iqatun wey qala wuxu uhi xadaana maalik ariiq waa ariiqa horta xaa buyna yidhi markaa dan xaa waa taxwiilaa la yidhaahdayo sanad markii intuu laguu soo sheego sanad kale loo wareegayo baa xaada la qoraa waa ramsi waa calaamo muxadisiinta ay ku heshiiyeenoo meeshii taxwiilo lagu dhihi lahaa ayaa waxaa lagu leeyahay xaa hadaad aragto macnaha wareeg waay sanad kaloo cusub haddana wareeg waay haddii uu ku yidhi marka haddana ariiqan waxaa haddana iskale hadalkan mu'alifkii haddana wuxuu yidhi waxadaanaa xadaanaa waxaa noo warramay buu yidhi mu'alifku abu ibnu zakariya baa noo warramay waa imaam xaafid ah qaala wuxuu uhi xadaanaa abu xaatim makiyu bnu cabdaan iqatu ma'muun wa isagana qaala wuxuu uhi xadaanaa moxamed ibnu yahya duhli xaafid wa isagana qaala wuxuu yidhi duhli wuxuu yidhi fii maa qara'tu wa fii maa buu ii qoray laakiin wa mima baa kutubta qaarkood ku qoray saas waa idiin soo ma wa mimaadaa ka fiican qaala wuxuu yidhi wa mima qara'tu waxaan akhriyey waxaa ka mid a ah, cala bni naaficin ibnu naafic korkiisa waxaan ku akhriyey oo waxadaanii uu ii warramay mutarrifunna uu ii warramay can maalikin maalik uu iga warramay waxaa ka mid ahee xadiiska soo socda taas macanaa ayib wa mima qara'tu cala bni naafic moxamed ibnu yaxya baa laba sheekh ka warinaya mid waxaa weeyaan ibnu naafic waa cabdullaahi ibnu naafic cabdullahi ibnu naafic ibn abi naafic asaa'iq almakhzuumi weeyaan ayib imaam axmed wuxuu leeyahy lam yakun saaxiba xadiid bal kaana saaxiba ra'yi malik buu leey saaxibu xadiid ma ahayn laakiin abu zurca iyo nasaa'i ayaa labaduba waxay yidhaahdeen laa ba'sa bihi ibnu xibbaanna wuxuu ku sheegay hiqaadkiisa ayb ibnu naafic marka wuxuu ka warin moxamed ibnu yaxya cabdullaahi ibnu naafic wuu ka warinaya laakiin siiqada uu ka warinaya waxa weeyaan qara'tu cala bni naafic ree madiina sidoodaba xadaanaa iyo qara'tu qara'tooday jeclaan jireen alqira'a cala shaykh aw asamaac min lafdi shaykh waxay jeclaan jireen alqira'a cala shaykh ila laba qaab bay ahayd inuu sheekhu akhriyo kitaabka oo ardadu dhegaystaan iyo inuu ardada nin ka midii sheekha ku dul akhriyo sheekhuna dhegaysto ardadiina dhegaystaan labadaa qaab buu ahaa marka sheekha marka lagu dul akhrinayo waxaa lagu warinayaa qara'tu cala bni fulaan ama calaa fulaan markuu sheekha lafdigiisa isagu akhrinayo ardadu dhegaysanayaanna waxaa la odhanayaa xadaanaa baa la odhanaya saas macana marka yaani waxa weeyaan waa qaababka xadiidka loo gudbiyo wa mima qara'tu waxaan akhriyey waxaa ka mid uu yidhi cala bni naaficin aan ku dul akhriyey oo waxadaanii uu ii warramay muarifun oo ii warramay muarif ibnu cabdillaahi alhilaali way ninkaasina uu ii warramay waxaa ka a can maalikin uu iiga warramay can kada can kada can kada can rasuul kada way macanaa xadiiskii baa dambeeyey ayib xaa haddana maalig markuu inagu soo ridaba maalig markuu inagu soo ridaba haddana sanad cusub buu inoo bilaabaya duruqdu wuxuu doonayaa inuu ugu yimaado saxiixaynka yani yacni saaxiba iyo saxiixayn bukhaari iyo muslim inuu kula kulmo uu isugu yimaadaan maalik saasuu rabaa yani waxa weeyaan duruqdiisii asaaniiddiisii mu'alifka ayuu soo tirinayaa maalig markuu joogo haddana dariiq cusub buu ku bilaabaya xaa wareeg buu ku leeyahy هذا طريق كوب بالله حاء وريق معنا وهكذا إلى ضروق ضرن كودا ما يستره مركز معنا مالك وحي كدم بيكون شيء حاء وحدثنا وحن نور بن المؤلف أبو بكر بن زكريا قالوا حري أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم ابن باكوية قالوا حري حدثنا يحيى بن محمد الحافظ الذهلي قالوا حري حدثنا يحيى بن يحيى قالوا حري يحيى بن يحيى قرأت على مالك مالك كركيسان كو أخري سمجد مالك مركا صدح طريق بمؤلفكو يو يو أقو طريق وطريق نو وكسر دعي يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى طريق كهريين وحو أها محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الله بن النافع ومطرف عن مالك dariiqii ka horreeyey ee u horreeyeyna wuxuu ahaa yacni abu muscab axmed ibnu abi bakrin xadaana maalik intoodaasaa marka maalik ka wada warinaya abu muscabkaas iyo cabdullaahi bnu naafic iyo mutarif iyo yaxya bnu yaxya intoodaasuba oo ardadii maalik ah markaasuu mid walba dariiq kaga yimi qaala wuxuu yidhi qara'tu waan akhriyey yaxya ibnu yaxya wuxuu yidhi qara'tu waan akhriyey calaa maalikin maalik korkiisa waxaan ku akhriyey can ibni shihaabin azuhri can ibni shihaabin azuhri maxamed muslim waay can abi cabdillaahi alaqar waa salmaankii wey wa abi salamata bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula sal ly waslam qaala wuxuu yidhi xadiidka marka madaarkiisa hadda duruqdaasi isugu imaanaysa waa maalik waay maalik wixii ka dambeeya waxa weeyaan waa zuhri abi cabdillaahi alaqar wa abi salama oo isku arday ah oo abu hurayre ka wada warinaya radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alay slam qaala nebigu wuxuu idhi yanzilu waxaa dega rabbunaa rabbigana tabaaraka yacni khayrkiisu badaye khayrkiisu badnaaye khayrkiisaa badane wa tacaalaa sarreeye wuu degaa fii kulli leylatin habeen kasta ila asamaa'i samadii xaggeedu usoo degaa addunyaa ay ugu sokaysay xataa yabqaa xataa buu idin qori sooma xiina yabqaa saas xiina yabqaa markii uu hadho hulusu leyli habeenka huluskii alaakhiri ee dambe habeenka saddex meelood meeshiisa u dambaysa markay hadho ayuu rabbi soo degaa subxana wa tacaala fayaquulu markaasu wuxuu yidhaahdaa rabbi man yadcuunii yaa i oo fa astajiiba aan ajiibaa lahu isaga ومن يسألني يا وحي ويديستا أو فأعطيه أنسيا ومن يستغفرني يا دم داف ويديستا أو فأغفر أن دافا له إساق أدافا طريقة سمركة وطريقة إسو بخاري إيا مسلم من حديث أبي هريرة بخاري مسلم بأسكوا فقي طريقة إساق وطريق مالك عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن iyo wa abi salama can abi hurayra ariiqaas bukhari iyo muslim baa isku waafaqay ariiqii bukhaari iyo muslim isku waafaqeen mu'alifkuna uu asaaniiddiisii uu ku gaadhayay duruqdiisii uu inoo sheegay markuu inoo sheegay kadib buu wuxuu sheegi rabaa xadiidku duruq kale uu leeyahy walihaada ariiqi walihaada alxadiidi dhe xadiidkan waxaa u sugnaaday duruqun duruq baa u sugnaatay ilaa abi hurayrata uu abi hurayre intii laga gaadhayo abu hurayra hadda waxaa ka warinayey abu salamata bnu cabdiraxmaan iyo iyo abu cabdillaahi alaqar soo ma xadiidku labadaa nin keliya abu hurayre kama wayna warinin ee abu hurayre wuxuu leeyahay duruq kaloo fara badan oo abu hurayre xadiiska lagaga wariyey baa jirta saasuu macnaha doonaynu yidhaha macnaha waxa weeyaan xadiidu horta saxaabo fara badan baa warisay abu hurayre keliya maaha kuwaa dib buu ka keeni doonaa laakiin wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo dariiqan abuu hurayra laftiisa abu hurayra ardo fara badan baa ka warisay dabaqo kastoo xadiidka dabaqaadkiisa ka mida ah, wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo rag fara badan baa isla wariyay dabaqo kasta dabaqada saxaabiga maalan dabaqada taabiciga dabaqada atbaacu taabiciga dabaqo kasta wuxuu doonayaa inuu ka keeno tiro fara badan oo oo rag oo xadiiska wariyay meeshaa wuxuu dooishaarayaa marka xadiidku yani waxa weeye inuu mutawaatir yahay leanna xadiidka dabaqaadkiisoo dhan hadday tiro badan wariso oo ayna suroobi karin inay been isku waafaqaan tiradaa baranna ay dabaqaadkoo dhan ay ku jirto xadiidkaas xadiidka mutawaatirka layidhahdo maa ayna suroobi karin ooy mustaxiil tahay inay been isku raacaan marka duruqdii buu inoo tirinaya wuxuu ihi walihaada alxadiidi xadiidkan waxaa u sugnaaday duruqun duruq baa u sugnaatay ilaa abi hurayrata inta laga gaadhayo rawaahu waxaa wariyey alwsaaciyu baa wariyey alimaamu alwsaaci cabduraxmaan ibnu muxamed abu camrin alawsaaci waa waa imaamu ahli shaam wa imaamu ahli shaam wa ayb can yaxya bni abi kaiir buu ka warinaya yaxya bni abi kaiir aai weeye isaguna waxa weeyaan waa waa mursil waa nin hiqo imaam ah waana ragga la yidhahda hiqa waxaan ahayn kama wariyo laakiin wuu irsaaliyaa ayib mudalisiintana waa lagu daraa can yaxya bni abi kaiirin can abi salamata ayuu ka warinaya yaxya bni abi kaiirna can abi hurayratu ka warinaya hadda waxa weeye dariiqani waa abu salama can abi hurayra abu salama waynu soo marnay isagoo abu hurayre ka warinaya laakiin dariiqan waxaa inugu cusub abuu salama ninkii markii hore ka warinayaynu soo marnay wuxuu ahaa kumu ah ibnu shahaabi zuhri buu ahaa soo ma ibnu shahaabi zuhri waxaa isagana la mid ah oo abuu salama xadiidka ka wariyey yaxya bni abi kaiir yaxya bni abi kaiir baa yani sidoo kale xadiis ka wariyey oo abu salamata bni cabdiraxmaan ka wariyey can abi hurayra macnaha can abi salamata can abi hurayra ariiqaasi muslim baa soo saaray bilafdi buu ku soo saaray idaa madaa shatru leyli aw uluaahu yanzilu tabaaraka wa tacaala ila asamaai addunya fayaquul hal min saa'ilin yucطaa hal min daacin yustajaabu lah hal min mustakfirin yukfar lah xataa yanfajira asubxu lafdigaas muslim baa iska leh waana lafdiga dariiqaasi ku yimi macna habeenka niskii markuu tago ama saddex meelood laba meelood ay tagto ayaa rabbi soo degaa subxaana wa tacaala samada suku u soo degaa markaasaa wuxuu yidhahdaa hal min saa'ilin yuctaa mid wax weydiisanayoo la siiyaay ma jira hal min daacin yustajaabu lahu mid baryaya oo la ajiibaay ma jira hal min mustakfirin yukfaru lah mid dembi dhaaf weydiisanayoo loo dembi dhaafaa ma jira xataa yanfajira asubxu ilaa waagu baryay ayb dariiqaasina muslim baa soo saaray wa rawaahu waxaa wariyey buuhi xadiidka xa wey halkaas xaadaas yacni waxay u dhacaysaa weli waxaan ku jirnaa abu salamata bnu cabdiraxmaan ardada ka warisay xadiidka oo waxaynu hadda soo marnay zuhri waxaa kaloo soo marnay yaxya bna abi kaiir haddana dariiq saddexaadna waa ayib wa rawaahu waxaa wariyey xadiidka yaziid ibnu haaruun baa wariyey yaziid ibnu haaruun يعني ابن زاذان, ابن زاذان أبو خالد السلمي وإمام حافظة طيب ورواه حوري حديث يزيد بن هارون باوري وغيره إيساق غيرك ومن الأئمة عن محمد بن عمرو بيكوريين عن أبي سلمة بكوري إيساقنا عن أبي هريرة محمد بن عمرو ابن علقمة الليثي أبو عبد الله يعني وحل هذا حسن الحديث Ah, saduuqun lahu awhaam baa la yidhaha saduuqun lahu awhaam xadiidkiisa sida mashhuurka ah muxadisiintu way taxsiiniyaan ayb can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata ariiqaasina isagana yacni waxa weeye moxamed ibnu camrin baa abu salamo ka warinaya can abi hurayra abu salama marka la dhaafay ilaa iyo hadda saddex nin baan haynaa soo ma zuhri yaxya bni abi kathiir iyo mxamed ibni camrin ibni calqamat allaythi ayb can abi hurayrata buu ka warinayaa isaguna ariiqaasi aynu hadda sheegnay ee uu inoo sheegay waxaa soo saaray axmed baa soo saaray daarimi fi sunan ibn abi caasim fi sunna ibnu khusayma fi tawxiid daara qutni fi nuzuul buu isaguna ku soo saaray lafdigiisuna waxa weeye yanzilu allahu kulla laylatin ila asamaai addunya alla wuu soo linisfi leyli alaakhir aw liulusi leyli alaakhir niska dambe ama uluska dambe riwaayadaa shaki baa ku jira marka niska dambe ama uluska dambe shakigaas iyadu gelisay markaasuu wuxuu odhanayaa man da ladii yadcuunii faastajiiba lah man da ladii yas'alunii faucطiyah man da ladii yastakfiru faakfiru lah xataa yaطluca alfajru aw yansarifa alqaari'u min salaati subxi lafdigaasuu ku wariyey ragga aan soo sheegnay baana soo saaray sanadkiisuna waa xasan sanadkaasi waa xasanoo muxuu xasan u noqday lianna waxaa ku jira muxamed ibnu camr ibnu calqabat alleythi baa ku jira oo xasanu lxadiida saduuqun lahu awhaam ninkaasaa ku jira macana ariiqaasi marka waa xasan wa maalikun maalik baa wariyey maalik baa wariyey can izuhriyi zuhri buu isaguna ka wariyey can ilacraji buu ka wariyey can abi hurayratu ka wariyey malik can الzuhri can اlacraj hadda middani wuxuu yacni waxa weeyaan inoo keenay maalik iyo zuhriba waynu soo marnaye laakiin acraj baa meesha soo galay oo ardadii abu hurayre kami ka mid noqday ardada abu hurayre horey waxaynu u soo marnay imisaynu soo marnay abu salamatan cabdiraxmaan iyo abu cabdillaahi alaqar soo ma ninkii saddexaad wey marka ninka saddexaad wey acraj ayib acraj cabdiraxmaan ibnu hurmus wey waa xaafid isaguna xujo ah oo macnaa waxa weeye yani saaxiba saxiixayn iyo qeyrkood baa ka wariya wa maalikun can izuhriyi can alacraji can abi hurayra turuqdii abu hurayraan wari ku jirnaa ariiqaasi ibnu cabdilbar baa tamhiidka ku sheegay cid kaloo saa ku warisay can ariiqi alacraj lama hayay leeyihi nimanka kutubta taxaqiijiyey ariiqa lahayo waa maalik can izuhri can abi salamata wa abi cabdillaahi alaqar oynu soo marnay waay kaa isaga waa la waan soo sheegnay meeshu lagu soo saaray laakiin can ilacraji can abi hurayra bay leeyihiin lama hayo wa maalikun baa xadiidka wariyey sidoo kale can izuhriy buu ka wariyey can saciid musayab can abi hurayrata tanna xaggee baa siyaadadu inoogu jirta saciid musayab saciid ibnu sayib ardadii macnaha abu hurayra badintooda inoo socota yani waa ninkii afraad wey sooma abu cabdillaahi alaqar iyo abu salama bn cabdiraxmaan iyo acraj iyo saciid ibnu musayib saas way macnaha ayib ariiqaas malik can zuhri can saciid ibn can abi hurayrata ariiqa isaga ah ibnu cabdilbar baa isagana tamhiidka ku sheegay wuxuuna yidhi laa yasix ma asixin buu yidhi dariiqan sababtuusan u saxin waxa weeye cabdullaahi bnu saalixin alleythi baa ku jira waxa weeyaan saduuqun kaiiru lhalat in saduuqo gafkiisu badan yahay buu ah saas daraaddeed wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar laa yasixu saasuu leeyahy ayib wa cubaydullaahi baa wariyey ibnu cumar cubaydullaahi ibnu cumar alcumari baa wariyey isaguna waa imaam hiqaa weeye can saciid bni abi saciidin almaqburi isaguna waa iqa can abi hurayratu ka wariyay isaguna bn abi saciidin almaqburi oo ardaydii abu hurayra way macnaa isaguna ayib dariiqaas cubaydullaahi ibnu cumar alcumari saciid bni abi saciidin almaqburi uu ka warinayo dariiqaas isagana waxaa soo saaray axmed fi lmusnad ibnu mubaarak fi zuhdi ibn abi caasim fi sunna daara qutni fi nuzuul sanadkiisuna waa saxiix lafdiga dariiqaasi uu ku yimidna waxa weeyaan fa idaa madaa huluthu lleyli aw nusfu lleyl nazala ila asamaai اddunyaa markii habeenka huludkii tago ama niskii tago ayuu samada soka u soo degaa lafdigaasi marka shaki baa ku jiro ma huluthu lleyl baa mise waa nisfu lleyl midka kale lafdigaasi ziyaad yacni waxa weye isagana waxa uu sheegayaa fa idaa madaa huluhu lleyl huluhuleylka hore ee habeenku ka dhigaya caankuna wuxuu ahaa sida riwaayaadku u badnaayeen huluhu leyli alakhiir nisfu lleyl iyo huluhu leyl bay tani ku shakisan yihiin macna ziyaadaa ku jirta lafdi laqayb siyaadaabaa ku jirta dariiqanoo siyaadadaasi waxay tahay hal min taa'ibin fa atuuba calayh siyaadaas wata oo kuwii hore ayna wadanin yaani waxa weeyaan cid toobad keenaysoo soo noqonaysa ma jirtaa buu rabbi yidhi oon ka toobad aqbalo siyaadadaana way wadataa dariiqana wata almuhim waxa weeye dariiqan sanadkiisu waa saxiix macnaha cubaydillahi bni cumar can saciid bni abi saciidin almaqburi can abi hurayra saas way macnaha ayb wa cabdulaclaa baa wariyey sidoo kale cabdulacla bnu cabdulacla bnu abi cabdullah cala bnu abi lmusaawir wa bashiir ibnu sulaymaan can abi xaazim bay ka warinayaan can abi hurayra buu ka warinaya abu xaazimna abu xaazim alashjaci abu xaazim alashjaci waa ninka la yidhahdo salmaan laba waxaa jira laba abu xaazim baa jira oo isku tabaqaa taqriiban yaro kala weyn abu xaazimna abu hurayru ka wariya waa midkan oo salmaan alashjaci baa la yidhaahdaa abu xaasimna wuxuu ka wariyaa sahl ibnu sacdin saacidi oo ninka la yidhaahdo salamat ibnu diinaar dinaar baa isaga la yidhahdo labadu waa laba ninoo iqa ayib hadduu abu hurayre ka wariyo waa salmaan alashjaci waana ninka meeshan inoo yaalla wey macana can abi xaazimin can abi hurayra ariiqaasi riwaayata abi xaazim can abi hurayrata muallifku wuu keeni doonaa dib buu ka keeni doonaa laakiin abu xaazim oo uu ka warinayo cabdulacla bnu abilmusaawir iyo ama bashiir ibnu sulaymaan ay ka warinayaan dariiqaasi waxay leeyihiin qoladan muxaqiqiintii meel yani waxa weeye ma aanaan helin cid soo saartay bay leeyihin macnaha ayib yani bi hada sanad lama helin bay leeyihin laakiin can abi xaazim can abi hurayrata wuu keeni doonaa dariiqaa isagaa mu'alifku dib uu ka keeni doonaa ayib wa ruwiya waxaa la wariyay hada alkhabaru intaasi kulligood xaggee wey intaasi waa duruqda xadiidka lagaga wariyey abu hurayre soo ma abu hurayre ardadiisii ardada ardadoodii iyo macnaa wax weye say u kala wariyeen xadiiska abu hurayre duruqdiisii buu intaa inoogu soo sheegay su-aasha isweydiinta le waxay tahay marka xadiidka ma abu hurayre keliyaa wariya oo saxaabo la warisa ma jirta miya maya waa jiraan bal abu hurayrena saxaabada la wariyey aynu aragno saas way macanaha ayib wuxuu yidhi marka sheekhu wa ruwiya waa la wariyey haada alkhabaru xadiidkan min hayri ariiqi abi hurayra abu hurayre ariiqiisa ariiqa aan ahaynna waa lagu wariyey jidka abu hurayra jid aan ahayn yaa xadiidka nebiga lagaga wariyay oo saxaabo kalea ka warisay way macnaha rawaahu waxaa wariyey xadiidkan naafic ibnu jubayr ibnu mucim baa wariyey can abiihi aabbihi buu ka wariyey jubayr ibnu mucim وطريقي كوبادو صحابي كوبادو صحابي لبادا أبو هريرة لبيوي معنا أو يعني وحوي جبير بن مطعم طريقة جبير بن مطعم عن أبي يعني طريقة جبير بن مطعم وحصص علي أحمد يدارمي يطبراني في الكبير أبو يعلى ابن أبي عاصم آجري دار قطني في النزول ابن خزيمة في التوحيد لالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بيهقي في الأسماء والصفات لفظي قصة صارينا وحوي yanzilu allahu kula laylatin ila samaai dunya ah. lafdigoodu lafdi kaa wey fayaquul waana saxiix ariiqaas ariiqa jubayr ibnu muطcim xadiidka uu yani lagaga warinayo waa ariiq saxiix oo sugan wey isagana macnaha wa muusa baa wariyey isagana xadiidka muusa bnu cuqba ayaa wariyey saaxib lmaqaazi wey waa imaam isagana xafido muxaditha علمي مغازيدا رجي تخصص كقول هاوي معنا وموسى بن عقبة وورينية عن إسحاق ابن يحيى أبو عن عبادة بن الصامت بيسون كورينية صحابي صدحات صوبة آه صحابي صدحات طيب طريقة مركة عبادة بن الصامت حديث كلا يو مؤلف كو كيني دونا حديث كاللفظ جيسنا وكيني دونا xadiidka lafdigiisana wuu keeni doonaa laakiin saan dib ka sheegi doono dariiqaasi waa ariiq munqatica ah oo daciifa ah wey limaada lianna isxaaq ibnu yaxya isxaaq ibnu yaxya ibnu lwaliid ibnu cubaadat bnu saamit ma uusan cubaaduu wax ka wariyaa laakiin muusan soo gaadhin muuse bnu cuqba mooyaane cid kaloo wax ka warisayna lama hayoba mar hadduu sidaas yahay dariiqani waa munqaticoo isxaaq ibnu yaxya cubaadat bnu saamid ma soo gaadhin ee waxa weeyaan meeshaasaa sanadku ka kala go wabitaali dariiqani waa daciif wa cabduraxmaan ibnu kacb ibnu malik baa xadiidka wariya can jaabir bni cabdillaahi buu ka wariya waa saxaabigii afraad wey ee abu hurayre afraynay ayib dariiqana waxaa soo saaray addaara qutni baa soo saaray fi nuzuul ibnu khusayma fi tawxiid أيو كسو صاري وأنا طريق صحيح وي طريقني وطريق إساقنا السجن معنى وحوي صحيح وي طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي الرافع بحديث إساقنا وري عن علي بن أبي طالب بكوري عن علي بن أبي طالب أي سكوري طريق علي بن أبي طالب السجن وحى صوصر أحمد بصوصر في المسند الإمام الدارمي في السنن addaara qutni fi nnuzuul laalakaa'i fii sharci ictiqaadi ahli sunna ayuu ku soo saaray waana saxiix lafdigiisuna waxa weeyaan fainahu idaa madaa huluthu leyli alwal habata allahu tacaala ila asamaai addunya falam yazal hunaaka xataa yatluca alfajru lafdigaa way macna yani waxaa ka soo horreeyey cishaha iyo waxaasa laga soo hadlaya ululeylka hore markuu tago u fiirsada uluthuleylka hore markuu tago xadiidkan alfaaddiisu khilaaf badan baa ka dhexeeya thuluthu leyli alwal shatru lleyl thuluthu leyli alakhiir thuluthaahu alfaaddaa iskhilaafsan oo macnaha xadiiska ku soo aroorayso turuqdani ay isku khilaafsan yihiin waan ka hadli doonnaa insha allahu tacaala see laysu waafajinaya ama loo kala rajaxaya marka waa inaad ogaato meesha khilaafku ka jiro yacni waxay si hadhow aad macnaha wax weeyaan aada ugu baraarugto fainahu idaa madaa ulusu leyli lwal habata allahu ila asamaai dunya lafdigaa wey lafdiga uu ku wariyey cubaydullaahi ibni abi raafic can cali bni abi aalib isaguna waa sugan yahay macna ayb wa shariikun baa wariyey xadiidka sidoo kaleeto shariik ibni cabdillaahi alqaadi abu cabdillahi alkuufi xaafid buu ahaa nin macnaha wuxuu ahaa muxadiثuu ahaa laakiin waxaa la yidhaahdaa sayi lxifdi nin xifdigiisu liito wa adiga xadiidkiisa muxadisiinta qaarkood waa taxsiiniyaan can abi isxaaqin bal yuu ka warinaya abi isxaaq camr bni cabdillahi sabiici wey can abilaxwas abulaxwaskaas yani waxa weeye dhowr wey abulaxwaska hadda waxa weye waa cawf ibnu malik ibnu nadla ninka la yidhaahdo alkuufi ninkaa isagaa wey macnaha can cabdillahi bni mascuudin buu ka warinaya cabdullahi bni mascuud waa saxaabigii shanaad mise lixaad wey ya cali bn abi aalib cibaadat bnu saamit jubayr ibnu mucim abu hurayra soo ma iyo cabdullahi bnu mascuud isagaa shan ku ah jaabir ma soo marnay ha iyo jaabir ha saas way macnaha abu hurayra jubayr ibnu mucim cibaadat bnu saamit jaabir bnu cabdillaah cali bn abi aalib cabdullahi bnu mascuud saxaabigii lixaad wey marka soo ma ayib ariiqa cabdullaahi bnu mascuud waxaa soo saaray axmed fi lmusnad <clears throat> dhowr meelood buu ka soo saaray abu yacla isagana laalakaa'i abu saciidin addaarimi fi alraddi cala aljahmiya ajuri fi shariica isagana ibnu khusayma fi ltawxiid daara qutni fi nnuzuul lafdiga ay ku soo saareenna waxa weeye ina allaha ida kana huluu leyli alaakhir nazla ila samaa'i ila samaa'i dunya ثم بسط الله فقال آه. الله سبحانه وتعالى همينك ثلث كيسة الدنب مركو أهادو أيو سوضا سكو أسو دقا مركاسو ثم بسط يده مركاسو ربك عندي سفديا فقال مركاسو يلعن طيب طريقة سنوى طريق صحيحة يسوي طريق السجنة صحيحة ومعنى وسويه طيب ومحمد بن كعب با حديث كيسونا وريه محمد بن كعب can fudaalata bni cubaydin buu ka wariyaa can abidarda buu isaguna ka wariyaa saxaabigii toddobaad wey abudarda ah. can abidarda buu ka warinaya ariiqan isagana waxaa soo saaray alimaamu daarimi baa soo saaray fi raddi cala aljahmiya buu kusoo saaray ibnu khusayma fi tawxiid buu kusoo saaray daara fi kitaabi nuzuul buu kusoo saaray abulqasim abarani aabari allaalakaay isaguna wuxuu kusoo saaray fii sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunna lafdigay ku wariyeenna waxa weeye yanzilu llahu fii aakhiri halaati saacaatin yabqiina min alleyl saddexda saac ee ugu dambeeya habeenka markay laaban yihiin yuu alla soo degaa lafdigaas iyo ariiqaasiba waa ariiq munkar a ah wey waa daciif dacfigiisu weliba daran yahay dacfigana waxaa keenaya waxaa ku jira ariiqaasi nin la yidhaahdo ziyaadata bnu muxamedin alansaari ziyaadat bnu maxamed alansaari nin yidhahdaa ku jira oo munkarulxadiid ah ariiqaasi ziyaadaad badan buu wataa laakiin waxa weeyaan ma sugno waa daciif ayib wa abu zubayr baa isaguna wariya xadiidka abu zubayrkaasi waa moxamed ibnu muslim ibnu tadrus abu zubayr ilmaki wey waa ninkii caankaa isagana can jaabir bni cabdillaahi buu isaguna ka warinaya abu zubayr ilmaki ayib mudaliskaah jaabir dariiqa uu ka warinayo wuu imaan doonaa insha allahu tacaala dib buu ka keeni doonaa laakiin isaguna waa daciif ariiqa jaabir bni cabdillaah min ariiqi moxamed bn muslim bn tadrus abu zubayr waa daciif lianna waxaa ku jira tadliisu abi zubayr baa ku jira tadliisu abi zubayr abi zubayrna waa la yaqaanaa waa mudallis caan oo tadliiska caan ku yahay ah, ayb wuuna cancaneeyey wasaciid ibnu jubayr baa isaguna xadiidka wariya can ibni cabbaasin buu ka wariya can ibni cabbaas ayuu ka wariya ayib cabdullahi ibni cabbaas ariiqiisa waxaa isagana soo saaray isagoo mawquuf ah ibn abi caasim fi sunna darimi fi raddi cala aljahmiya abulqasim ilalakai fi sharci ictiqaadi ahli sunna ayib ayadoo marfuuca ariiqaasi lama hayo ayuu leeyahay ninkan muxaqiqa ah laakiin waxa wy iyadoo mawquufay soo arortay ariiqaasi waxaa ku jira nin la yidhahdo taariq ibnu cabdiraxmaan oo saduuqun lahu awhaam ah laakiin sheikhu lalbani caleyh raxmatullah wuxuu leey isnaaduhu saxiix kamaa fii yani waxa wey assunna libni abi caasim tacliiqa uu sheekhu ku leeyahay wuxuu leeyahay sanadku waa saxiix lafdiga uu ku yimidna waxa weeye ina allaha yumhilu fii shahri ramadaana kula laylatin faida dahaba athuluthu alwalu min alleyl habata ila asamaai addunya uma qaal lafdigaa wey macnaha alla wuu sugaa subxaana wa tacaala bisha ramadaan habeen kasta markuu huludka hore ahaado oo habeenka ka mida ayuu samada soko usoo degaa huludka hore way lafdigana kusoo aroor macna dariiqan ku yimi ayib dariiqa cabdullahi bn cabbaas wa can ummi almu'miniina waxaa laga warinaya wa can ummi almu'miniinana xadiidka waa laga wariya caaishata ahayd iyo wa ummi salamata ummi salamana waa laga wariyaa radi allahu canhumaa ariiqa caaisha wuu inaa imaan doonaa ariiqa ummu salamana dib buu ka keeni doonaa dhowr iyo toban saxaabiso meeshaa muusan ku dhigin ah, qaar dariiqooda yuusan asixinba laakiin ilaa tobaneeyo meelahaasu wa haadihi turuqdani wuxuu yidhi kulluhaa dhammaanteed mukharajatun waa mid la soo saaray biasaaniidihaa maca asaaniidihaa iyadoo asaaniiddeedii wadata fii kitaabinaa baa lagu soo saaray kitaabkeennii alkabiiri ee weynaa kitaabkanagii weynaa almacruufi ee lagu yaqaana bilintisaari lagu yaqaana duruqdani dhammaanteed waxaan ku soo saaray buu leeyahay ilaan hadda dhexda unbuu inooga qabtay soo ma dhexdu inoogu qabtay asaaniiddii inoomuusan siinin maala hadda u fiirso dariiqa inoogu dambeeyey wa wasaciidu bnu jubayr can ibni cabbaasin buuhi saciid ibnu jubayri laga bilaabo ilaa mu'alifka laga soo gaadho aaway raggii wariyey dariiqaasi aaway dadkii soo saaray miyuu inoo sheegay inooma sheegin maalan dariiqa abu zubayr can jaabir abu zubayr waa taabici ilaa mu'alifka iyo abu zubayr inta u dhaxaysa duruuqdii iyo asaaniiddii wuu gooyey meeshan kuma qorin sooma sidoo kaleeta duruqda ka horraysa moxamed ibnu kacbin can fudaala shariik yacni waxa weye can abi isxaaq duruqdaasoo dhan dhexda unbuu ka qabtaye isaga sanadkiisii oo ku xidhiidhsan ilaa laga gaadho ninkaa uu sheegay muuse sheegino halka kuma sheegin xagee buu ku sheegay wuxuu ku sheegay fii kitaabihi alkabiir alintisaar kitaabkaasuu ku sheegay kitaabkaasi waa mafquud baa laleeyahy ilaa iyo adda macnaha kutubtan marka la tabcinayo waa mafquud bay leeyihiin dib in laga helo waa dhici kartaa wa haadihi turuqu turuqdani kulluhaa dhammaanteed mukharajatun mid la soo saaray weye biasaaniidiha maca asaniidiha fii kitaabina baa lagu soo saaray alkabiiri ee weynaa almacruufi ee lagu yaqaanay bilintisaari lagu yaqaanay halka aniga kitaabkayga wuxuu odhanayaa wa fii riwaayati alwsaaci can yaxya bni abi kaiir laakiin yacni waxa weeye dabacaadkaan haysana qaarkood baa meeshaas ziyaada ku jirta oo ziyaadadaasi maxay tahay wuxuu leeyahay ziyaadadaasi markuu yidhahdo almacruuf biاlintisaar baa wuxuu odhanayaa hada lafdu abi salamata walaqar can abi hurayra idin qoraysaas maya maya maya can ummi اlmu'miniina caaisha wa ummi salamata radia allahu canhumaa halkaa markii la joogo halkaa markii la joogo intaan la soo gaadhin wa haadihi turuqu kulluhaa ayay siyaadadu ku jirtaa si hadalkaasmaqinay kitaabtu idiin qorayso ma idiin qoraya ma idiin qorayaa maalan kulluhum can rasuuli illahi sal alay waslam annahu qaala soo idma qoraya saas way bacda ummi salama way macnaha ummu salama kadib radia allahu anha canhuma markuu yidhi ba wuxuu ka dambaysiyey kulluhum can rasuuli illahi sal alay waslam dhammaantood saxaabada aan soo sheegay xadiidka waxay ka warinayaan rasuulka sal alay waslam annahu nebigu qaala inuu yidhi yanzilu llahu allah soo degaya kulla leylatin habeen kasta ila asamaa'i samadii xaggeed uu soo degaya addunyaa ee sokaysay xiina goorta yabqa uu hadho uluu leyli alakhiir ulusu lleyli habeenka uludkiisa alakhiiri ee ugu dambeeya markuu hadhay markuu laaban yahay ayib fayaquulu markaasaa wuxuu odhanayaa rabbi man yas'alunii yaa i weydiisanaya fa uctiyahu aan siiyaa man yadcuunii yaa i baryaya oo fa astajiiba lahu aan ajiibaa man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiistooo fa lah fa bidalika kaanuu yufadiluuna buu hi markaa kadib soo idin noqonay ayib fa bidaalika kaa sababtiisa ayaa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada iyo salafku yufadiluuna kuwa fadilay ahaayeen salaata aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa salaada la tukada ayay fadili jireen calaa awalihi habeenka qaybtiisa horay ka fadili jireen soo ma jeed limaada lianna xadiidkan dartii oo inuu ilaahay aakhirulaylka soo degayo oo thuludka dambe soo degaya xadiidkaas sababtiisa ayay salaadda gelinka dambe iyo uludka dambe la tukado iyo salafku waxay ka fadili jireen salaadda habeenka qaybtiisa hore la tukado leanna markaa iridaha furan rabbi baa subxaana wa tacaala samada soko usoo soo degay isagiibaa wuxuu leeya yaa waxay weydiista xilligaasi xilliga habeenka qaybtiisa hore marka yani waxay arki jireen saxaabadiiyo salafku inuusan la mid ahayn macnaha fabidalika kaa sababtiisa ayay kaanuu waxay bidalika xadiidkaa sababtiisa wey ayaa kaanuu waxay ahaayeen yufadiluuna kuwa fadila salaata aakhiri leyli habeenka qaybtiisa dambe salaada la tukaday fadili jireen calaa awalihi habeenka qaybtiisa horay ka fadili jireen wa haadihi uruqu markaasay imaanaysaa marka wa haadihi uruqu kulluha muqaraja halkaasuu marka soo galay xoogaa meeshaa mulaaxadaa ku jirto dhammaan saxaabada uu soo sheegay lafdiga ay nebiga ka wariyeen lafdigaa ma aha lxadiid unbuu ka wadaa aslulxadiid leanna waa la dhihi karaa xadiidka asalkiisa asalka xadiidka hadday iskaga mid yihiin waa la dhihi karaa war rawaahu fulaan walow ziyaadaad iyo alfaad iskhilaafsan haba ku yimaadee laakiin lxadiid bay nebiga ka wada wariyeen sal lay slam laakiin lafdigan meesha yaallaayay ma wada laha saxaabadaas iyo turuqdaasi kama wada dhexeeyee qaar ka mida lafdigan ku wariyey meeshaas mulaaxadadaasi meesha waa ku jirtaa macnaha ayib wa haadihi uruqu kullahaa dhammaanteed mukharajatun mid la soo saaray weeye biasaaniidiha fii kitaabina baa lagu soo saaray alkabiri almacruufi ee lagu yaqaana bilintisaar meeshaa markuu joogay buu aniga kitaabkaygu haddana meeshaa waxbaa ka maqanoo wa fii riwaayati alwsaaciyi can yaxya bni abi kaiir buu ka bilaabay kutubta qaarkood laakiin ziyaada ku jirta meeshaas iyadana oo ah macnaha hada lafdu abi salamata waalaqar can abi hurayra soo ma ma idiin qoraya saas wey lafdigaa mar hadduu yani meeshaa lagu qoro hada lafdu abi salamata walaqar can abi hurayrata mulaaxadadii hadda aan mulaaxadaynayni meesha kuma jirto soo ma limaada lianna wuu inoo sheegay lafdigan uu meesha ku qoray inuu yahay lafdigii ay abu salama iyo aqar ay ka wariyeen abu hurayre ka wariyeen lafdigani marka waa lafdu abu hurayra oo weliba abu salama iyo yani abu cabdillahi alaqar ay ka wariyeen amaa saxaabada kale alfaadooda wuxuu ku dareensiinayaa inay lafdigan ka gedisan yihiin laakiin markay mulaaxadadan hadda sheegayna imaanaysa waxa weeye markii ay ziyaadadaasi meesha ka baxdo oo yacni waxa weeye ay meesha ka dhacdo haadaa lafdu abi salamata waalaqar can abi hurayrata intaa haddayna meesha ku awolin waxaa imaanaysa lafdigaas in ay saxaabada ka wada dhexeeyo wada wariyeen macnuhu marka waa hallaabayaayo istidraag aan meesha ku jirin baa markaa muallifka la istidraagaya waana dhibaatada jirto kutubta waxay leedahay kale ka diisan buu kitaabku leeyahy makhduudaadka marka haddaan la uruurinin oon laysu geynin yacni ziyaado makhduudadan ku taallaa laga yaabaa taa inay ka maqan ayib hada kani hadda aan sheegnay lafdu abi salamata walaqar weeye can abi hurayrata ay ka warinayeen wa fii riwaayati yaziida yaziid ibni haaruun can muxamed ibni camrin can abi salamata can ilacraj halkaana ziyaadadaasina kitaabkay kuma qoran wa fii riwaayati alwsaaci unbuu iga bilaabanay laakiin meesha waxaa ku jirta yani waxa wa fii riwaayati yaziid ibni haaruun can muxamed ibni camrin uu ka warinayay can abi salamata uu ka warinayay can abi hurayrata uu ka warinayay iyo wa fii riwaayati alwsaaci iyadana can yaxya bni abi kahiir uu ka warinayo can abi salamata uu ka warinaya can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli llahi sal ly slam saas maana yani laba ariiq buu isu keenay ariiq waa ariiqa yaziid ibnu haaruun oynu soo marnay oo moxamed ibni camr ibni calqamata can abi salamata can abi hurayra oynu soo nidhi waa xasan ariiqna waa ariiqi awsaaci can yaxya bni abi kaiir can abi salamata can abi hurayrata labadaa ariiq oo isugu imaanaya yay isugu imaanayaan ya abusalama isugu imaanaya saas maanaa abusalama isugu imaanaya ayuu lafdigiisii inoo sheegaya waana lafd abu hurayra wey maana wa fii riwaayati yaziid ibnu yaziid ibni haruun waxaa ku sugan can muxamed ibni camrin uu ka warinaya can abi salamata can abi hurayra iyo wa fii riwaayati alawsaaci iyo awsaaci riwaayadiisa can yaxya bni abi kaiir uu ka warinaya can abi salamata can abi hurayra radia allahu canhu can rasuuli llahi sal alla alay waslam uu ka warinaya waxaa ku sugan idaa madaa nisfu lleyli aw ulutaahu waataan soo sheegnay wey macna idaa madaa hadduu tago nisfu leyli habeenka niskii aw amase uluaahu ama saddex meelood laba meelood ay tagaan oo markaa maxay noqonaysaa marka aw uluaahu habeenka saddex meelood laba meelood markay tagto maxaa laaban ulu baa laaban ulu baa laaban saas maana ayib yanzilu wuu soo degaa allahu allah soo degaa markaa ila samaai dunyaa samada saku u soo degaa fayaquulu markaasu wuxuu yidhaahdaa hal min saa'ilin fa mid wax weydiisanaya ma jira oo fa la siiyaa ma jiraan hal min daacin mid baryaya ma jira oo fayustajaabu yustajaabu lahu la ajiibo hal min mustakfirin mid dembi dhaaf weydiisanaya ma jira oo fa lah xataa yanfajira asubxu ilaa waagu baryo riwaayadaa marka muslim baa wariyey min riwaayati alawsaaci wa riwaayati yaziid bni haaruun waana taan soo marnay hore usoo sheegnay ayib wa fii riwaayati saciid ibnu murjaana waxaa iyadana ku sugan can abi hurayrata uu ka warinayo ziyaadatun baa ku sugan fii aakhirihi aakhirkiisa saciid ibnu murjaana oo isagana abu hurayre xadiiska ka warinaya dariiqiisa siyaada isaga ku jirta ayib maxay tahay siyaadadaas wa fii riwaayati saciid ibnu murjaana waxaa ku sugan can abi hurayrata uu ka warinayo ziyaadatun baa ku sugan fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa wahiya ziyaadadaasi waxa weeye uma yabsutu markaasuu alla fidinayaa yadayhi labadiisa gacmood fayaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa man yuqridu yaa amaahiya hayra caduumin mid aan wax waayayn walaa daluumin dadna addoommadiisana aan dulmiyeyn macnaha yaa wax amaahiya yaa wax sadaqaysta wey yacni dhiirigelin wey macnaha yaa wax amaahiya mid aan wax waayaynin laba lafdiba xadiisku waa ku soo aroorayoo hayra caduuminna waa ku soo arooray hayra cadiiminna waa ku soo arooray cadiim waa caduum labadooba muslimkay ku yaalaan ayib saxiix man yuqridu yaa amaahiya buu rabbi odhanaya hayra caduumin alle aan wax waayaynin oo dee yaani waxa walaa daluumin waxna aan dulmiyeyninoo khalqigiisana aan dulmiyeyn aan dulmi badnayn maanaa aan dulmiyeyn baa laga wada macnaha markaad adiga aada cid dayn siinayso cid dayn siinayso laba arrimood baa laga baqaa dayntaasi inay kuusoo noqon weyda mid weeyaane waxaa laga baqaa ruuxan aad daynta siinayso amuba caydhtoobaaba oo wax la-aani ku dhacdaayoo dee diinta dayntaadii saa ku tagtaa waa laga baqaa ta labaad weeyaane isagoo wax haysta amuu ku dulmiyaayo waxaagiiba ku siin waaya soo ma waa dulmi markaas isagoo wax haysta hadduu ku siin waayo soo dulmi maa leann nebigu waa kii yidhi sal lla alay waslam matlu lghaniyi muxuu ah dulmun yuxillu cirdahu wa cuquubatahu adoo waxay haddaad dana dadkii daynta qule aad warwareejinayso waa dulmi marka alla subxaana wa tacaala inuu wax waayana uga baqi mayse oo dayntaadii inuu kuu gudo aad ka weydo inuu wax kuu waayo inuu ku dulmiyo oo uu ku siin waayo oo ku meermeeriyana uga baqi mayse alla labadaa tilmaamoodle yaa wax amaahinaya buu rabbi odhanaya subxana wa tacala saas maana lafdigaasi isagana waxaa soo saaray iyo ariiqaba muslim baa soo saaray fii saxiixihi wa fii riwaayati abi xaazim waxaa ku sugan an abi hurayrata wa fii riwaayati abi xaazim can abi hurayrata can rasuli illahi sl lay waslam ina allaha yanzilu ila samaai dunya ayaa iyadana ku sugan riwaayada abu xaazim waataan soo sheegnay oo aynu nidhi dib buu ka keeni doonaa soo ma cabdulacla bnu abi lmusaawir wa bashiir bnu sulaymaan can abi xaazim can abi hurayrata ariiqaas wey macana ayib wa fii riwaayati abi xaazimin salmaan alashjaci can abi hurayrata can rasuli llahi sal lay slam waxaa ku sugan iyadana ina allaha alla yanzilu wuu degayaa ila asamaai dunya buu usoo degaa fii ulut lleyli habeenka uludkiisa dhexdiisa alakhiiri ee ugu dambeeya fa yunaadii markaasuu dhawaaqayaa hal min saa'ilin mid wax weydiisan ma jira fa uctiyahu aan siiyo hal min mustakfirin faakfira lahu oon dhaaf falaa yabqaa hadhi maayo buuri shay-un shay hadhi maayo shaygaasoo fiihi dhexdiisa alruuxu ay nafi ku jirto ilaa hadduu jiro ilaa hadduu hadho calima wuu ogaanayaa bihi isaga wuu ogaanayaa saas macanaa falaa yabqaa shay-un fiihi ruux shay nafi ku jirto ma hadhayo ilaa hadduu hadho calima waa ogaanayaa bihi alle subxaana wa tacaala nusuulkiisa ayuu ogaanayaa ila athaqalayn labada culculus mooyaane oo ah aljinna waalinsa ah, jinka iyo insiga mooye naflayda kaloo dhan baa ogaanaysa qaala markaasaa wuxuu yidhi wadalika kaasina xiina tasiixu xiina wakhtiga weye tasiixu ay qayliyaysa adduyuuku diigagu ah, waa jamcu diiq waa diiqa wey macnaha diiqaqu markay qayliyaan waa macnaha labka digaagta labkeeda wey macnaha wax <coughs> markay qayliyaan wey oo watanhaqu ay dhawaaqayso ay ciyayaan alxamiiru dameeru oo watanbaxu ay qaylqayliyayso alkilaabu aydu nabax alkilaabu wanahaqa alxamiiru yani wasaaxa diiku baa ladhaha saas way kalimaadku saasay kala yihin ayib kullina waa markay wada codeeyaan ubaa laga wada riwaayadan markaa lafdigaas hadda abu xaazim can abi hurayrata lafdig dariiqiisaas lafdiga hadda mualifku meesha ku sheegay ilaa laga gaadho faakfiru lah xadiidka fa faakfiru lah ilaa intaas laga gaadho bilowga ilaa halkaa laga gaadho waxaa soo saaray axmed fi lmusnad daarimi fii sunanihi aajuri fi shariica ibni abi caasim fi sunna dhammaantoodna waxay ka warinayaan can naafic ibni jubayrin mucim can abiihi laakiin lafdiga hulusu leyl akhiira kuma jiro ibnu khusaymana wuxuu ku wariyey ariiq kaloo can ilaqar can abi hurayra ah bilafdi ina allaha yumhil waanagii soo marnay ayb laakiin sidoo kaleeto daara qutni can saciid ibni abi saciidin almaqburi buu ku warinayaa isaguna lafdi kale laakiin dariiqaas abu xaasim can abi hurayrata ayada lama hayo lama hayo ayib ariiqa abu xaasim alashjaci can abi hurayrata waxaa la leeyahay ariiqaasi isaga lama hayo ayib kadalika xadiidka qeybtiisa dambe oo laga bilaabo falaa yabqa shayun fiihi aruuxu ilaa culima bihi ilaa calima bihi ila athaqalayn aljinu wاlins wadalika xiina tasixu duyuuku watanhaqu alximaaru watanbaxu اlkilaab ayadana qaybtaasi sanad saxa looma hayo qaybtaa siyaadada dambe ee xadiidka qaybtiisa dambe ah dariiqeedaas lama hayo wuxuu ku xidhan yahay ama inuu asaxo ama daciif noqdo dariiqaa in la helo dariiqaa in la helo inta dariiqaa laga helayo qay siyaadadaa dambe waa laga istaagaya ayib balaa la soo baadho wa fii riwaayati muusa bni cuqba waxaa ku sugan can isxaaq ibnu yaxya wuu ka warinaya can cubaadat bnu saamid uu ka warinaya isagana ziyaadaatun baa ku sugan xasanatun oo wanaagsan wey yacni waxa weeye dariiqii muusa bnu cuqba en soo marnay waanu soo marnay muusa bnu cuqba can isxaaq ibnu yaxya can cubaadat bnu saamid ziyaadaatun xasanatun baa ku sugan waxaynu nidhi dariiqaasi waa cilladaysan yahay cilladii ma xusuusantihi maxaan nidhi ya waa munqaic baynu nidhi sooma a leanna isxaaq ibnu yaxya cubaadat bnu saamid ma soo gaadhin waa inagii lahayn soo ma ariiqa waynu soo marnay waxaynu nihi dib buu ka keeni doonaa waata ayb wa fii riwaayati muusa bni cuqba waxaa ku sugan can isxaaq ibnu yaxya can cubaadat ibnu saamid ziyaadaatun baa ku sugan xasanatun oo wanaagsan oo siyaaday la dheertahay tahay kale wa hiya ariiqaasina allatii tii weye ahbaranaa uu noo warramay biha iyada abu yacla baa noo warramay ariiqan isaga sanadkiisuu ku warinayaa muallifku soo ma jeeda dariiqan muusa bnu cuqba can isxaaq bnu yaxya can ubaat bnu saamit dariiqiisa iyo sanadkiisa ayuu ku warinayaa mu'alifka iyo musanifka dariiqiisuu ku warinaya saas daraaddeed wuxuu idhi wahiya iyadu riwaayadaasi allatii tii waya akhbaranaa uu noo warramay bihaa iyada uu noo warramay abu yacla baa noo warramay xamzatu bnu cabdilcasiis almuhallabi ahaa almuhallibi qaala wuxuu yidhi ambanaa waxaa noo warramay ambaa wuu warramay dheh cabdullaahi bni muxamedin araazi baa warramay yani waxa weeye cabdullahi bni muxamed arraazi qaala wuxuu yidhi ambanaa waxaa noo warramay abu cusmaan baa noo warramay moxamed ibni cusmaan ibni abi suwayd ayaa noo warramay waxaa daciifiyey ibnu cadi oo wuxuu yidhi yarwi can iqaati maa lam yutaabac calayh iqaatka wuxuu ka wariyaa waxaan lagu raacsanayn imaam adaara qutni baa isaguna daciifiyey sidaas way macnaha waa ninkaas la yidhaahdo abu cuثmaan moxamed ibn cuثmaan ibn abi swayd qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabduraxmaan yani ibnu mubaarak cabduraxmaan ibnu mubaarak bn cabdillaahi alcayshi albasri saas way manaa bukhaariyo abu daawuud iyo nasa'i ayaa ka wariya abu xaatim iqa ayuu yidhi ibnu xibbaanna iqaadku ku sheegay waxaa kaloo tawhiiqiyey cijli abubakr bazaar ayaa dhammaantood tawhiiqiyey saas way manaa an cabdiraxmaan ibn mubaarak cabdullaahi ibnulmubaarak iyo isagu walaalo ma aha dadka qaar baa saa u qaata cabdullahi mubaarak iyo cabdiraxmaan ibnu mubaarak walaalo maaha bal isku dabaqaba maaha isku dabaqa maaha lianna cabdiraxmaan ibnu mubaarak waa shaykhu lbukhaari cabdullaahi ibnu mubaarakna bukhaari wuxuu kaga qaataa biwaasita soo ma ayib saas macanaha qaala wuxuu yidhi xadaanaa fudayl ibnu sulaymaan abu xaatim ayaa wuxuu yidhi laysa bilqawiyi yani waxa uu daciifiyey laysa bilqawiyi haddii lagu yidhahdo bimacnaa daciif waay waxaa kale jira muxadisiinta laysa biqawiyin hadday ku dhahaan iyo laysa bilqawiyi hadday ku dhahaan waa kala daranta laysa biqawiyin hadday ku dhahaan waxoogaa ninkaasi waa roon yahay oo lafdiga la nakireeyo laakiin laysa bilqawiyi hadday ku dhahaan waa daciif waay macana haddii la yani waxa wey la tacriifiyo lafda macrifo laga dhigo yani dacfi weeye waxaa dhaanta laysa biqawiyin ayada laftooda waa tadciifin laakiin way kay way dhaantaa way macnaha <clears throat> xaddaana fudayl ibnu sulaymaan buu yidhi can <clears throat> muusa bni cuqba buu ka warinaya can isxaaq ibni yaxya can cubaadat bnu saamit qaala wuxuu yihi qaala rasulu lahi sl alay waslam marka <clears throat> qaala rasulu lahi sl lay sl rsulku wuxuu yihi yanzilu lahu allah soo dega tabaaraka wa tacaala kulla leylatin habeen kastuu soo dega ila asamaai samaday xaggeed usoo degaa addunyaa ee ugu soo geysay xataa yabqaa xiina mise xataa buu idin qoraya xiina muu idin qoraya bal in la hubiyay ubaanta lafdiga riwaayadu ma xiina mise xataa xataa yabqaa ilaa uu hadho thuluthu leyli alakhiir adigu markuu hadhaa laga wadaa thuluthu leyli habeenka huludkiisa alakhiiri ee ugu dambeeya fa yaquulu markaasaa wuxuu leeyahay alaa cabdun addoon ma jiraa oo min cibaadii addoommadayda ka mid a kaasoo yadcuunii i baryaya oo fa astajiiba aan ajiibo lahu isaga alaa daalimun mid daalim a ah ma jira mid dulmiyey linafsihi naftiisa dulmiyey oo yadcuunii i barya oo fa akfir lahu aan u dhaafo alaa muqatarun mid lagu cidhiidhiyey ma jiraa calayhi korkiisa risqahu risqigiisa lagu cidhiidhiyey oo fa yadcuunii i baryaya oo fa arsuqahu aan irsaaqo mid risqiga lagu cidhiidhiyey oo i weydiisanaya risqon risqiga u waasiciya ma jira wey fa arsuqahu aan irsaaqo alaa madluumun mid la dulmiyey ma jira oo yadkurunii ixusa oo fa ansurhu aan u hiiliyaa mid laga gardaran yahayoo dulman oo ixusa oo ibaryaa laga wada oon u hiiliyaay ma jira alaa caanin caanin ay asiirin waay alcaan huwa alasiir mid la qafaashay ma jira oo yadcuunii i barya oo fa afukkahu aan markaa soo fakiyo ah, qafaalka iyo qabsashada la qabsaday aan ka soo fakiyo oon ka soo daayo qaala wuxuu yidhi fayakuunu wuxuu ahaanayaa kadalika sidaasuu ahaanaya ilaa an yatluca asubxu ilaa uu waagu ka baryo oo wayacluwa wayacluu markaasuu alla subxaana wa tacala wuxuu ka sara marayaa calaa kursiyihi kursigiisuu ka sara maraya ayb lafdigaas haddaan soo sheegnay ee uu sheekhu yidhi siyaadaad wanaagsan baa ku jira uu ina yidhi aajurri baa ku soo saaray fii kitaabi shariica laakiin jumlada ugu dambaysay wayacluu calaa kursiyihi ma uusan warinin ayib muusan warinin sidaas daraaddeed ziyaadada dambe iyadu wayacluu calaa kursiyihi iyadu waa ziyaada munkara waa ziyaada munkara yacni waxa weeye waa ziyaada dacfigeedu uu daran yahay laakiin xadiidkan biziyaadaatihi haadihi iyo ariiqaysan daciif buu ku yahay daciif buu ku yahay macnaha ayib haythami majmucu zawaa'idku ku keenay wuxuu leeyahay rawahu طabaraani fi اlkabiir wاlأwsط binaxwihi markaasaa wuxuu yihi wayaxya bnu isxaaq lam yasmac min cubaada walam yarwi canhu hayra muusa bni cuqba yaxya ibnu isxaaq meeshuu ina leeyahay meeshaasi magacaa isdaba maray oo imaamka iska daba waa isxaaq ibnu yaxya wey isxaaq ibnu yaxya yuu macnaha ka wadaa muusan soo gaadhin cibaadat ibnu saamid waxba muusan ka maqal ayb wuxuu leeyahay ninkan abulyamaan abulyamiin almansuuri oo eh, taxqiiqaadka kitaabka mid ka mida ah iska leh wuxuu leeyahay kitaabka xadiidkan waxaan aada uga raadiyey buu ihi kabiirka tabaraani ee uu hadda ku sheegay alimaam alhayami abaraaniga kabiirkiisana xadiiskan waan ka waayay bu kabiirka abaraani waan ka waayay bui yani waxa weeye hala raadiyo <clears throat> waa dhici karta inuu ka qarsoomo waa iska dhici kara almuhim waxa weeye xadiidku bihadihi ziyaadaat wa bihada ariiq daciif buu ku yahay saas macnaha ayb wa fii riwaayati abi zubayr waxaa ku sugan can jaabirin uu ka warinayo riwaayadii abi zubayr can jaabir uu ka warinayo iyadoona someynaa soo mare ayadana maxaynu nihi cilladeedu maxay ahayd ya tadliis abizubayr baynu ku jiraana waan mudallis wuuna cancaneeyey tadliiskiisana lama qaato mar hadduu cancaneeyo wa fii riwaayati abi zubayr waxaa ku sugan can jaabirin jaabir uu ka warinayo min ariiqi maruuq marsuuqin uu ka warinaya abi bakrin min ariiqi marsuuqin marsuuq dariiqiisa abi bakrin ahaa waa iqa aladii ariiqaasoo kharajahu uu soo saaray muxamed ibnu isxaaq uu soo saaray ibnu khusayma mukhtasaratan xaalayta ayib wa min ariiqi ayuub can abi zubayr can jaabir aladii ariiqaasoo kharajahu uu soo saaray alxasan ibnu sufyaan fii musnadii uu kusoo saaray wa min ariiqi hishaam distiwa'i can abi zubayr can jaabirin intaaba waxaa ku sugan ana rasula lahi sl ly slam qaala inuu yidhi abu zubayr yaa ka warinaya duruqdii lagaga wariyey xadiidka abu zubayr ayuu inoo keenay dariiq wuxuu yidhi waa min ariiqi marzuuq abi bakrin waa nin hiqa ah dariiqaasi waxaa soo saaray muxamed ibnu isxaaq ibnu khusaymataa soo saaray isagoo laakiin mukhtasar ah oo xadiidku sidan uusan u dheerayn oo la soo gaabiyey buu ku wariyey saciid ibnu khusayma kadalika bazaar baa soo saaray sida kashful astaarka fi zawa'idi albazar lilhaythami sida ku sugan albaqawi fi sharxi sunna laalakaai fii sharxi ictiqaadi ahli sunna isagana wou kusoo saaray sidaas wey maanaa ariiqaasi waa ariiq daciifa tadliis abi zubayr baa ku jira ayib <clears throat> wa min ariiqi ayuub isagana ayuub ayuubkaasi waxaan u malaynaya ayuub ibn abi tamimata askhtiyani inuu yahay ayuub ibn abi tamimata askhtiyani inuu yahaan u malaynaya ayib can abi zubayr uu ka warinaya can jaabirin aladii ariiqaasu kharajahu uu soo saaray alxasan bnu sufyaan baa soo saaray fii musnadihi buu kusoo saaray yani waxa weeyaan musnadkaasi lama hayo musnad alxasan ibnu abi sufyaan xasan ibnu sufyaan wuxuu leeyahay muxaqiqu musnadkaasi ma aanan helin buu leeyahy macnaha laakiin bi sanad waxaa kusoo saaray bazaar baa kusoo saaray sida kashful astaarka ku taala ayb wa min ariiqi hishaam tistiwaai hishaam waxa weeyaan waa hishaam ibn abi cabdillaahi addistiwaa'i wey macnaha xaafidkii xujada ahaa wey ayib can abi zubayr buu ka warinayaa isaguna can jaabirin saddexdaa dariiqba waxaa ku sugan ana rasuula allahi sal lla lay waslam qaala inuu yidhi ina caaishata ina cashiyata carafata dhe ina cashiyata carafata galabta carafa carafa galabteeda yanzilu waxaa soo dega allahu allah soo dega fiihi galabkaa dhexdiisa soo dega ila samaa'i samadii xaggeedu usoo degaa addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka fa yubaahii markaasuu alla subxaanahu wa tacaala ku faana biahlil ardi dhulka ehelkooda ayuu ku faana ahla samaa'i samada ehelkeedu ugu faana yacni dhulka kuwa jooga waa addoommadaa cibaadaysanaye ayuu alla ku faanaayo malaa'igta samada jooguu ugu faanaa wayaquulu wuxuuna yidhaahdaayo malaa'igta ku yidhaahdaa unduruu fiiriya ilaa cibaadii addoommadayda bal fiiriya shuchan xaal ay yihiin kuwa basaasan yacni basaas baa ka muuqata leanna waxa weeyaan yacni waxaa laga soo tegay guryihii iyo maaragtay isqurqurxintii iyo isdhaqdhaqidii iyo wixii o dhan baa laga soo tegayo basaas baa ka muuqata weliba de ma jirin yacni hadda tashiilaadkan faraha badan iyo musqulahan meel kasta lagu sameeyey iyo xilli walbo biyo laysku shubahaya iyo kareemyadan iyo waxa layska watee macnaha waxa weye maaratay walow yeenan udgoonaaninbe yaani layska subkanayo ma jirin rulug baa lagu imaan jira iyagoo la dhiidisan yahay oo la rafaadsan yahay oo la basaasan yahay baa la imaan jira a marka waxa weeyaan adugu laba gooroo basaas waa jirtaa shuchan khubran oo boodh leh shuchan xaalo ay yihiin waa dadkii yacani carafo taagnaa wey shuchan xaal ay yihiin kuwa basaasan khubran oo boodh leh daaxiina oo qoraxsaday daaxiina qoraxsaday oo bannaanka u soo baxay wey macnaha jaa-uu yimid min kulli fajin jiha walba ka yimid camiiqin oo fog ah. ufog kasta iyo jiha kasta oo durugsanoo aad u fog bay ka yimaadeen maxay u yimaadeen yarjuuna xaalay rajaynayaan bay yimaadeen raxmatii naxariisteyda iyagoo rajaynaya walam yarow mana aynan arag saa markay samaynayaan cadaabiya cadaabkaygana maynan arag falam yura lama arag yowmun maalin maalinkaasoo akaro uu ka badan yahay cidqan xorayn min annaari naarta khalqiga laga xoreeyo min yowmi carafata maalinta carafo maalin xorayn addoommada qoortooda naar laga xoreeyo maalin ay ka badan tahay maalinta carafo lama arag wey macana ayib falam yura lama arag yowmun maalin akaro uu ka badan yahay cidqan akaro uu ka badan yahay cidqan xorayn min annaari laga xoreeyo min yowmi carafata maalinta carafo xadiidkaas bi hada ariiq ibni xibbaan baa kusoo saaray fii saxiixihi abu yaclaa ayaa sidoo kaleeto soo saaray fii musnadihi waxaana ku jira tadliiskii abu zubayr abu zubayr tadliiskiisaa ku jira wabitaali waxa weeyaan ariiqani waa daciif ariiqani waa daciif laakiin xadiidku bishawaahidihi buu ku yahay saxiix ku yahay xadiidka allah subxaanahu wa tacaala cashiyata carafa iyo hadalkaa ku saabsani waa xadiid sugan wey laakiin ariiqan daciif buu ku yahayoo tadliisu waxaa ku jira yani waxa weyaan abuzubayr baa ku jiro sanadkani sanad ahaan waa daciif lakiin xadiidku waa sugan yahay ayb wa rawaa wuu wariyey hishaam distawaa'i baa wariyey hishaam ibn abi cabdillahi distawaa'i baa isaguna wariyey can yaxya bni abi kaiir buu ka wariyey can hilaal ibni abi maymuuna can cataa' ibni yasaar can rifaacata aljuhani wuxuu ka warinaya rifaacata aljuhani rifaaca ibnu curaabata aljuhani yani lahu suxba ayib lahu suxba xadaahu uu warramay cataa ibnu yasaar buu u warramay wuxuu u sheegay ana rasuula llahi sal lay sl rasuulku qaala inuu yidhi idaa goortii madaa uu tago ulutu lleyli habeenka uludkiisa aw shatru lleyli ama habeenka niskiisa aw ulutaahu habeenka labadiisa thuluthee hore markay tagaan ayaa yanzilu lahu alla soo degaa ila asamaai dunya buu soo degaa shaki wey ruwaaddu meesha xadiidka fooda layskula jiro ee laysku khilaafsan yahay waxa weeye ma thuluthu ulutu baa ma shatru lleyl baa ma alleyl baa saas wey macana waana u tegi doonaa insha allahu tacala waa ka hadli doonaa yanzilu llahu alla uu soo degayaa ila asamaai dunya buu soo degayaa fayaquulu markaasu wuxuu odhanayaa laa as'alu weydiin maayo can cibaadii addoommadayda xaggooda weydiin maayo hayrii aniga cid aan ahayn weydiin maayo laa as'alu weydiin maayo can cibaadii addoommadayda xaggooda hayrii cid aan aniga ahayn man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiista oo fa akfira aan dhaafaa lahu isaga man yadcuunii yaa i barya oo fa astajiiba aan ajiibaa lahu isaga man yas'alunii yaa i weydiista oo fa uctiyahu oon siiyaa xataa yanfajira asubxu ilaa waagu baryo ayib ariiqaas isagana waxaa soo saaray ibnu maajah fii sunanihi daarimi fii sunanihi waxaa kaloo soo saaray isagana uu ku soo saaray alraddu cala aljahmiya isagana uu ku soo saaray imaamu axmed fi lmusnad aajuri fi shariica ibnu khusayma fi اtawxiid daara qutni fi kitaabihi nuzuul abu dawuudin ayaalisi musnad ayaalisi buu kusoo saaray isagana lalaka'i sharxu usuuli ictiqaadi ahli الsuna waljamaca ibn اlqayimna wuxuu yihi ariiqa isaga ah hada xadiiثun صaxiixun buu yihi mukhtasar sawaaciqa mukhtasar sawaaciq mursala ayib qaala wuxu uhi imaamku ahbaranaa waxaa noo warramay buu ihi ariiqiisii buu hadda marka wuxuu ku keeri rabaa xadiidkii abu hurayra oo hadda abu saciid la warinayo ayuu hadda wuxuu ku keeni lahaa mu'alifku ku keenayaa بسنده وكوكاني إمام كوحولي أخبرنا واحد نور رجل أبو محمد المخلدي بنور نور رمي حسن بن أحمد وثقة قال حولي أبو أنبأنا واحد نور رمي أبو العباس السراج محمد بن إسحاق الحافظ قال حولي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حافظ كيوي قال حولي حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى ابن بادام العبسي عبيد الله بن موسى بادام العبسي يعني من رجال الصحيحين can israa'iil ibnu yuunus ibn abi isxaaqin asabiici wey can abi isxaaqin asabiici camr bni cabdillaah can abi muslimin alaqar can abi muslimin alaqar qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan markhaati kacayaa calaa abi saciidin abi saciid korkiisa waxaan ku markhaati kacayaa wa abi hurayrata iyo abu hurayro korkiisa waxaan ku markhaati kacayaa annahumaa labadoodu shahiidaa inay marag fureen calaa rasuuli lah sal lla alay sl rsulka korkiisa inay ku markhaati fureen walxaal ana aniguna wa ana aniguna ashhadu waan markhaati kacayo waan qirayaa calayhimaa korkooda ayaan ku qirayaa annahumaa iyagu samiica inay maqleen annabiya nebiga inay maqleen sal lay slam yaquulu isagoon annahumaa shahidaa calaa rasulilah sl lay slam rasuulka korkiisay ku qireenoo yacni waxa weeye rasuulka xaggiisay ka qirayaanoo macnaha ka sugayaan waa inay goobjoog u ahaayeenoo markhaati ka yihiin aniguna inay nebiga ka maqleen ayaan ka markhaati kacayaa yonqirayaa buuri waa su'aal eh isagu waa taabici abu muslimin aqar soo ma abu muslimin aqar waa taabici in ay haa haa abu muslimin aqarkaas cijli iyo bazaar iyo ibnu xibbaan baa tawhiiqiyey abu cabdullaahi alaqar iyo isagu waa kaalgedisan yahay abu cabdillaahi alaqarki aynu soo marnay ka warinaya abu hurayra iyo abu muslimin alaqarkani waa kala duwan yahi saas maana ayib marka abu muslimin alaqar waa taabici haddana wuxuu leeyahay waxaan markhaati ka ahay labada saxaabi inay xadiidka ka maqleen nebiga ma goobjoog buu ahaa see buu markhaatigaa u furayaa wuxuu markhaatiga ku furayaa abu saciidin alkhudri iyo abu hurayra hadday yidhaahdeen nebigaan ka maqlay diintoodana uu ku kalsoon yaho laba saxaabiyo been aan sheegayn inay yihiin uu hubo saas daraaddeed buu kalsooni iyaga uu ku kalsoon yahay iyo warkay u sheegeen buu wuxuu u qirayaa sidii isagoo goobjoog ahaa markuu nebigu u sheegahay sheegahayo kaleeto yacni iqatan bikhabarihima sidii isagoo goobjoog ahaa oo kaleeto warkoodii buu ugu kalsoonaaday markaasuu markhaati furay inay nebiga ka maqleen sal lay slam yaquulu isagoo le bay maqleen nebigu sal lay waslam ina allaha alleh yumhilu wuu sugaa xataa idaa dahaba markii uu tago ulu leyli اlwal habeenka uludkiisa hore markuu tago ayuu habata hoobtaa ila asamaai dunya samada saku usoo hoobtaa ayb fayaquulu markaasaa wuxuu idhahdaa hal min mudnibin mid dembaabay ma jira hal min mustakfirin mid dembi dhaaf i ma jira hal min saa'ilin mid wax iweydiisanaya o iwarsanaya ma jira hal min daacin mid ibaraya ma jira xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxda meeshaana waa khilaaf kale xataa yusbix iyo xataa yanfajira asubxu iyo halkan laakiin waxa weeye ilaa qorax soo bixitaankay bay riwaayadani ku xidhay macnaha riwaayadani marka waxaa wariyey muslim baa wariyey laakiin lafdiga muslim uu wariyey ariiqan muslim baa soo saaray laakiin ariiqa muslim kuma jiro xataa tatluca ashamsu kuma jirto ariiqa muslim uu wariyey lafdiga muslimi waxa weeyaan xataa yanfajira alfajru oo xadiiska duruqdiisii kale waafaqsan tahay macnaha ayib sidoo kale dariiqa muslim kuma jiro hal mid mudnibin kuma jirto ilan tan hadda muxuu inoogu daray hal min mudnibin hal min mustakfir buu istaba dhigay soo ma hal min mudnibintaa kuma jirto yani waxa weye lafdiga muslim kuma jirto muslim baa saxiixiisa xadiid ku soo saaray imaamu axmed baa isagana soo saaray fii musnadihi laakiin lafdiga axmed waxa weeye hal min mudnibinta waa ku jirta ayib waxaa kaloo uu ziyaadiyey hal min taa'ibinna waa ziyaadiyey axmed xadiid lafdi xadiidka aakhirkiisa waxaa kaloo uu ku siyaadiyey faqaala lahu rajulun xataa yatluca alfajru nin baa weydiiyeyoo wuxuu yidhi xataa yatluca alfajru miya markaasuu wuxuu yidhi nacam ha marka xataa tatluca ashamsu lafdiga lafdiga xoogga badane raajixi riwaayaadku u badan yihin waxa weeyaan waa xataa yanfajira alfajru ama xataa yaluca alfajr wey macna taasuu tilmaami rabaa daara baa ku wariyey laakiin asagoo aan wadanin sidoo kaleeto xataa tatluca ashamsu wuxuu ku wariyey kitaabkiisa annuzuul buu ku wariyey kitaabu nuzuul adiga waxa weeyaan muslim iyo axmed iyo daara qutni intuba xataa tatluca ashamsu ma ay laha waa xataa yaluca alfajru xataa yanfajira alfajru alfaadaasay leeyihin manaa waana midda macnaha waxa wey xadiisku uu badan yahay ayb qala imamku wuxuu yihi ahbaranaa abu muxamedin almahladiyu qala wuxuu yihi xadaana abulcabaas athaqafiyu abulcabaas asaraaj wey ninkii haddaan soo marayna way iqadaha ayb ah, qala wuxuu yihi xadaana alxasan ibnu sabax qala wuxuu yihi xadaana shabaabatu bnu suwar can yunus bni abi isxaaqin can abi muslimin alaqar qaala wuxuu uhi ashhadu waxaan qiraya calaa abi saciidin abi saciid korkiisa wa abi hurayrata annahumaa iyagu qaalaa inay yidhaahdeen qaala rasuululahi lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alla yumhilu waa sugaya xataa ida kaana markuu ahaaday ulusu leyli habeenka uludkiis ayuu habata hoobanayaa wuu hoobtaa ilaa haadihi samaai samadan xaggeed usoo hoobtaa ilaa haadihi samaa yani middan sokowe ishaaradu iyadii ku dhacaysa uma kadibna amara wuu amrayaa alla biabwaabi samaai samada iridaheedu amrayaa fafutixat markaasaa la furfuraya fa qaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacala wuxuu odhanayaa hal min saa'ilin mid wax weydiinaya ma jira fa uctiyahu aan siiyo hal min daacin midii baryaya ma jira oo fa ujiibahu aan ajiibo hal min mustakfirin mid dembi dhaaf i weydiisana ma jira oo faakfira lahu aan dhaafo hal min mudarin mid la dhibaato geliyey ma jira oo dhibaata hayso oo akshifu aan faydiye akshifu waan faydiye hadaad iska guddo akshifu waan faydi ama fadi u qadaroo akshifa fa akshifa aan faydo canhu xaggiisa aan ka faydo durahu dhibkiisa aan ka faydo hal min mustakiifin mid gargaar weydiisanaya ma jira oo ukiifahu aan u gargaaro falaa yazaalu ka zuuli maayo dalika arrinkaasi makaanahu inuu yahay xataa yatluca alfajru ilaa waagu ka baryo oo fajar ka dhasho fii kulli leylatin habeen kasta oo min adunyaa addunyada ah habeen kasta oo adduunyada ka mid ah saas macnaha fii kulli leylatin oo min addunya ay min layaali dunya habeen yani habeenada yani adduunyada ka mida macnaha ayib yani waxa weeye ariiqaasina isagana waa ariiq saxiixa wey ariiqaasi waa ariiq saxiixa ziyaadaad buuna wataa aan macnaha waxa weye turuqda kaleeta qaar ka mida aan ku jirin qaala wuxuu yihi ahbaranaa abu muxamedin mahlidi makhladi ka dhammaan mayno xadiidka darsi kalena wuu qaadan doonaa insha allahu tacala xadiid nuzuul waa yani waxa weye waa macnaha waa mabxadka ugu dheer uu mualifku ku dheeraaday wey marka aynu kala goosanno intaan ku joojina insha allahu tacala hada wabilahi towfiiq wa salli allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi w saxbi